alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala imaamu imaamu اlxaramayn abulmacaali juwayni raxmat اllahi عalayhi alqiyaas qiyaaskii buu ku saabsan yahay waa asalkii afaraad ee kamida usuulu ashareeca shareecada ususheeda loo deliishado axkaamta axkaamta iyo xukunka takliifigaa waxyaalaha loo daliishanayo adilaa la yidhaahdaa waana soo maray tacriifkii macrifatu aladila alijmaaliya adiladii ijmaaliyaheed in la barto si axkaamtii iyo xukunkii loola soo baxo loona fahmo naskaa wuxu uu xumbaarsan yahay ee uu tusaayo ee dalaalada la yidhaahdo qiyaasku marka waa waa asalkii afaraad wey waxaan soo marray alkitaabu wasunna walijmaac saddexdaas khilaaf kama taagna inay yihiin adilo min usuuli اladila kamida waxaa qiyaaska khilaaf ka taagan yahay qiyaaska oo culamada ay isku hayaan jamhuur اlculamaa waxay qabaan inuu yahay axad اlusuul alarbaca uu kamid yahay oo in la deliishado xugun iyo axkaamna laga qaatana ay banaan tahay <clears throat> waxaa khilaafay culamaau ahli sunna marka laga hadlayo aldaahiriya ظاhiriyada khilaaftay imaam dawud ibn cali الdhahiri madhabkaas isagaa loo nisbeeyaa waa madhab aad aad usii badnayn atbaacdiisa kutubta laga qorayna ay iskaba yar tahay waxaa ugu mashhuursan ninka la yidhaahdo ibnu xasm fi kitaabi almuxalla biاlaathaar iyo kutub kale way jiraan lakin waa yaryihiin daahiriyadu marka waxay khilaafeen jamhuurta sababtay ku khilaafeenna qiyaaskan wey waxay ku khilaafeen waa qiyaaska lidalika waxaa lagu magacaabay adhaahiriya ayagu ma arkaan wax la yidhaahdo qiyaas iyo wax laisku shabaho iyo wax shabiih shabiih la raaciyo iyo ma yaqaanaan dhaahiru nas naska daahirkiisa aayadda daahirkeeda iyo xadiidka daahirkiisa bes saasaa daahiriya lagu magacaabay marka laakiin waa qowlkooda iyo madhabkoodaas waa madhab marjuux ah oo laga xoog badan yahay wax fara badan oo nusuusa shareeco kamid ahna ama axdaasta shareecada kamid ahna waxay noqonaysaa in nusuus intii loo waayo ku cad ay markaa shareecadeeni kusoo fadhiisato shareeco aan shaqaynaynin fi kulli zamanin wa makaan zaman iyo makaan kasta iyo xaalad kasta aan ka jawaabi karin axdaasta dhacaysa iyo waxaa soo degaaya ee masaa'ila ee cusub ama ah wax ku saabsan axkaamtii fiqigaheed ama ku saabsan cibaadaadkii muxuu ahaa waxaan u jeedaa iqtisaadaadki iyo dhaqaalihii ama masaa-ishan la yidhaahdo almasaa'il annawaasil fiqu nawaasil ay ka hadlaan waxay noqonaysaa leanna nas ku cad oo magacooda sheegaya oo ku dhawaaqaya lama hayo kol haddaan la hayninna waxay noqonaysaa marka in la yidhaahdo diintaanada kama jawaabi karto marka halkaasna waxaa imaanaya naqsi baa imaanaya diintuna si tafsiilana wax way uga jawaabtaa si duubduub ahna wax lo wax la fahmay baa loo hoosgeliyaa marka qiyaasku marka waxaa weeyaan sidaas weeyaan inuu qiyaasku yahay daliilla adilo fara badan baa loo hayaa fi lqur'an alkariim wa fi الsuna الnabawiya xataa adila kowniya adila adila sharciya iyo adila kowniya labadaba waa loo hayaa markuu ilahay ka hadlayo roobka subxaanahu watacaala iyo itaankiisa iyo waxuu soo saarayo wuxuu yidhi kadalika anushuur kadalika annushuur soo saaridda dadka lasoo saarayna waa saas oo kale nacam <clears throat> waxaa la qiyaastay markaa soo saaridda dadka qiyaamaha lasoo saari doono waxaa uun ay lamid tahay ilaah intuu roob da-siiyey dhulkii dhintay uu ku nooleeyey wax soo saaray saas oo kale un wey waxba kamaha subxaanahu watacaala marka samaawaadka iyo ardada lakhalqu الsamaawaati wاlard akbaru min khalqi الnaas iyadoo laftirkeeda waa nooc qiyaasa wey samaawaadkii iyo ardooyinkii oo laga qiyaastay khalqu الnaas <coughs> marka sunada nabiga alayه الsalam axkaamta tashriic ay ka hadashayna waxaa kamida in gabar ay tiri nabi allow hooyaday soon baa lagu lahaa wayna dhimatay ma ka qadayn karaa nabiga aleyh الsalaatu wasalam wuxuu yihi low kana calىa umiki daynun akunta taqdii ma ka bixin laheyd haabay tiri nabiga alay slam wuxuu yihi fadayn اllahi axaqu an yuqضىa o kama qaala aleyh الsalaatu wasalam daynta ilahay baa xaqa in marka dayntii aadamigii asala masale marka qiyaska laga hadlayaan ka hadlaynaa oo ay ogaayeen oo yaqaaneen kii aad taqaaneen asalka aad u taqaaneen daynta ilaahayna subxaanaه wa tacaala waa lamid bale kana qiyaasan owla oo ka owleysan ninkii isagana caraabiga aha dhihi jiray fazaariga reer bani fasaar ee dhihi jiray islaanteeda waxay dhashay wiil madow nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu dhihi lahaa wiilka wiilkaadi wey adaa dhalay islaantanana kuu dhashay wuxuu dhihi lahaa un samicna waadacna amarka ilahay amarka rasuulka mu iska qaadan laha uska dhaqaqi lahaa lakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu caqli ahaan u qanciyo oo wuxuu fahmi karo uu ugu mithaaliyo si uu u qanco ninka asaga ilawaadkaa qofka inuu qanaaco iyo la yimaado iyo inuu yidhahdo nusuus shareecada hadee aan ku khasbanna way kala tahay marka nabiga aleyh isalaatu wasalaam geeliisii iyo wuxuu yaqaanay buu u mithaaliyey waa qirtay inuu geela isagoo isku midaba neef midab kala ah inuu dhali karo nazacahu cirqun buu yidhi wakadalika wahada ayda nazacahu cirqun buu yidhi kana waa sidoo kale ilmahan madow isagana waxa laga yaba meel fog inuu wakaanshaha uu ka imaaday oo wiyihiisa hore waa dhici kartaa bu nabig aley isalatu wasalaam adilat lqiyas way fara badanta <clears throat> saxaabada nabiga alay slam cumar baa kamid a ah, oo dhihi jiray ashyaada isku qiyaaso uma qayis اumuura cindaka nacam waarif اlamhaala caqli ahaan caqligana <clears throat> waa keenayaa qiyaaska oo shareecadeena tanaaqud waxa la yihahdo isku dhac iyo isbaraamber waa ka mustaxiil maxaa yeele xaq alle ka timi subxaanaه wa tacaala in markaa bayn اlmutamahilayn lakala farqiyo tafriiq bayn اlmutamahilayn waa tanaaqud waxaa ayadana tanaaqud noqon karta in ikhtilaaf bayna ish aljamcu bayna almukhtalifayn laba shay oo iskhilaafsan in la jamciyana waa tanaaqud laba shay oo isshabahaysa in xukunka lagu kala geeyana iyadana tanaaqud wey ma garat laba shay oo isku mid ah oo xukunki ciladii ay iskaga mid yihiin ciladii ay iskaga mid yihiin iskaga mid ah in la kala farqiyo oo la yirahda kaa un baa xukunkan iska leh waa tanaaqud watanaaqudu muxaalun fi shariica tanaaqudka iyo iska horimaadkana shareecadana waa ka hor imaadsan tahayo ma ogolo qoladan waxay leeyihin daahiriyadu maa faradna fi lkitaabi min shay aayadaasaad ka tagteen qur-aankii baaban heli karraa iyo sunadii xagee qiyaas iyo aaraau rijaal qiyaaskuna dhani buu faa'iideeyaa wax la qaadan kara maba aha halkaas ka boodeen waan ixkum baynahum bima anzala allah wixii ilahay kugu soo dejiyay dadka ku xukun ayaa la yidhi ee lama dhihin ra'yigaada iyo ra'yiga dadka lama dhihin saasay leeyihin nacam fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allah wa antum taruduuna ilaa cuquulikum ra'yiga haddaa isku khilaaftaan faruduuhu ila allah u celiya idinka xaggeed u celiseen ila alqiyaasi walamhaali walnadar ila akhiri waxaad xaggaad aadeen oo caqligiina wax ku wadaan marka adiladaas ay la imaadeen lakin niqaashka culummada markii laisku keeno isma khilaafayan adilada ay soo qaateen naska maa faradnaa fi lkitaabi waxaa weye waa sax oo asalkan asaga ahe maqiisu aley maqiiska maqiisu caleyhiga la yihahdo faracan maqiiska ama ah meeshuu u socdo iska caqligiiyo ra'yi ma ahee asalka maa faradnaa iyo adilada nusuusa shareecada ayaa la haleelinaya si xukunkana iskumid u noqdo calaa kulli xaal niqaash dheer weeyaan haddaynan kusii dheeraanana aqoonteedina mana lihiin waktigan ooma hayna kitabkan waa yaryahay mukhtasar wey ikhtisaarkiisa marka ayaan laga saarin wuxuu leeyahy musanifka raximah اllah alqiyaasu wa ama alqiyaasu qiyaaska fa huwa qiyaas <clears throat> radd اlfarci fi اlasli radd lfarci in farciga la haleeshiiyo loo celiyo macnaa waxaa weeye in la haleeshiyaa laga wadaa meeluu ka yimid oo loo celinayo ma jirto faracan cusub iyo xadiiadan cusub ee soo korodhay een ruuxa maana arki jirin xukunkiisa muxuu yahay xukunkiisa muxuu yahay aan leenahay faracay halkan yaalleen ugu cusub waa inaan haleeshiino ila alasli asalki asalkaasaa daliil leh daliil ayuu leeyahay oo inama alkhamru fajtanibuuhu iyo rijsu min camali shaydaan asalkaasi daliilkiisii oo nas aan haysanaa daliilkiisii oo nasa yaan haysanaa marka haddii aan daliil haysanno faracan asaga hadda aan wax ku cad aan jirin oo daliila aan asalka haleysiino fi lxukmi xukunkan aan ku haleeshiino bicilatin bisababi cilatin cilad sababteed tajmacuhumaa asalka iyo faraca isku keenayso cilo faraca iyo aha asalka ka odayeynayso isku keenayso daraaddeed yaa xukunkii lagu midaynaya xukunka lagu midaynaya bal mithaal aan soo qaadano alkhamru wannabid bay dhahaan mithaalka mashhuurka ee culimmada ay usoo qaataan markay ka hadlayaan alkhamru wannabid khamrada iyo nabiidka sharaabka laga qooyey waxyaalaha kale cinabka iyo waxaas khamra ka samaysan jireen marka sharaabka kale waxa laga sameeyey nabiidka haddii iskaar uu yimaado sharaabkan kale juuskan qoysani iyo ile waxaan intii khalaadi wax lagu sameeyo la shiido markaaba iyadoo fresh lama cabi jirin intii meel la dhigto ayaa maalin iyo lama maskooli jirto qoraxda waa kulushahay markaasuu kari hadhow baa halkaasoo khamra noqday marka tuna khamranimbaaba loogu talageliya loo sameyn waa la qamiirinba kas baa loo qamiirin marka khamradaas iyo nabiidkaas khamrada iyo iyo nabiidka khamradu inay tahay xaraam binasi اlqur'aani wasunna ay xaaraam ku tahay oo xaaraannimadeedu asalkii baa loo haya daliil asala loo hayaa nabiidkii marka asagu daliilkiisi ma cadda saas leeyihiin kastoo dee kula muskirin xaraam u soo isagna daliil u leeyahy lakin hadda daliil cad ku cad ma laha bidaheen waa siday dhaheen marka nabiidkii waa farac khamradina waa asal in marka khamradii oo xaraama oo asaloo aayad iyo xadiid loo hayo xaaraannimadeedii nabiidkii oo wax ku cadoo adilid aan u haynin aan haleeshiinaan rabnaa farac wey nabiidkii khamradiina waa asal xukunkii baan rabnaa marka inaan labadoodaba aan wada heshiino dhahna labadaba waa xaraan amrad khamrada waa xaraan nabiidkuna waa xaraan inaan dhahno sababta maxay tahay aad faracan daliil aan loo haynin aad loola aaday kaa kale licilatin jaamicatin baynahuma cila isku keentay cilada khamrada loo xaramay maxay tahay aliskaar waa lagu waashaa maankay bedeshaa caqligay tagsiisaa marka ciladii baa nabidka laga helay walxukmu yaduur maca cilati sidaasay marka yidhahdeen asnaafta ribawiyaadka la yihahdo xadiid cubaada binu saamid iyo eh, xadiidu mxu abi saciid alkhudri iyo xataa cumar radi allahu canhu qaarkeed laga soo wariyey eh, nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu ka hadlay dahabka iyo fidada labadaasoo lacag ah lacagaha laga afmaanta la yidhaahdo iyo afar kale oo madcunto ah oo la isticmaalo ama tawaabil qaar cusbada oo kale waa waxyaalaha eh, mukamilaadka hagaajiya cunto caaladi loo cuno maaha xadiidka almalxu bilmalxi gacdiidkaa wuxuu kulmiyey cuntadii iyo mxuu ahaa wixii kamila dhame lagu dhamaystirayey oo tawaabisha la yidhah iyo lacagihii soo maart lixdaasuu sheegay daahiriya waxay dhaheen lixdaa unbay ribe ka suuroobi wax kale hadday isku jinsi yihiin ood kala badiso haddii tafaadul uu yimaado hadduu mxuu aha midkood yaala midkood maqan yahay wax riba laa nasiya walaa fadl ribaa nasi iyo ribaa lfadli midna kama dhalanayso maxaa yeele lixdaa buu nabigu sheegay sal allah alay wasalam halkaa iskaga dhig markooda ayagu waa buga gaar u tubane daahiri waan soo ogaanay qiyaasba ma qabaan xagga iskaga dhig jamhuurti usoo noqo lixdaa shay ee la yidhaahdo alasnaaf aribowiya sita ay dhahaan lixdaas waxaa la haleeshinayaa wixii ayaga lamid ah oo ciladaas kuwaas ku dhex jiraan ciladiiba in kasta isku khilkhilaafeen mathalan haddaad tidhaahdo burkii iyo ama muxuu ahaa shaciirtii iyo oo asal waxaa nooga qaas qaadanaya bariiski beriiska baa laga qaas qaadan ayb beriis lama sheegin xadiidka laguma sheegin beriis war beriis xukunkiisa muxuu yahay haddii laba beri laba kiilo beriisa muxuua kiilo beriis laba kiilo eh, lagu gada ka waran arrintaas hadday timaado xukun loo baahdo waxaa laleeyahay beriisku bal horta waa farac daliil u baahan meel la haleeshiyo u baahan yahay farac eh, shaciirtuna waa asal asalkaasaa la haleeshiin faracan xukunkina waa isku mid oo waa ribawi labadoodaba ciladiibaa midayso waxay tahay adocmu midkana waa la cunaa kana waa la cunaa qaarkood waxay dhaheen marka cilladii isku khilaafay cuntada cuntanimada qaarkood waxay ku dareen aliddikhaar waalikhtiyaat wax la kaydaysto oo quutulbeled oo inuu yahay qaarkood waxay dhaheen alkeylu walwasnu wax makiila oo la miisaamo marka laakiin inay la heleeshiyo jumhuurta way isku raacsan yihin guud ahaan xillada isku khilaafeen marka taana waa mithaal kale wey oo haddaad rabto inaad fahamto qiyaaska waa asal iyo farac iyo cili iyo xugun afarta arkaan baa la yidhahdaa tacriifka laftirkiisu musanifka noogu keenay oo wuxuu ku yidhi fa huwa raddu lfarci farc buu sheegay ila alasli asalna waa sheegay fi lxukmi waa saddex bicilatin afar afartaa rukni ayay yuu qiyaasku leeyahay maxay tahay afartaa rukni farac soo ma aragti maqiisna waa la dhahaa alasl maqiisu caleyhina waa la yidhahdaa alxukum oo waa xaaraam shayga haddii labada asalkay farci iskugu imaadaan labadan shay xaaraan wey ama la dhaho waa waajib xukunkii wey xukunka waa soo maray axkaamu taklifi shantii wey shantii soo maray weeyaan altaxriim walkaraaha walmakruh wa almubaax wa alwaajib wanadb almanduub shantii ayaa xukum la yidhahdaa marka afartaasi bicila shan afarta haddii la helo qiyaaskii warka arkaantiisi waa taaganti arkaanti mid walbana shuruud buu leh ku walbana shuruud buu leh marka fahuwa radd lfarci ila alasli faracii oo asalkii loo celiyo o la haleeshiiyo fi lxukmi kale lagu haleeshiyo isxugun laga dhigo bicilatin bisababi cilatin cilo sababteed tajmacuhumaa kulminaysa humaada xagey u noqonayaan alaslu walfarcu ciladaasaa jamcinaysa sharciguna cilalka iyo xikamtaasuu ku socdaa wa huwa yanqasimu ilaa halaathati aqsaam qiyaasku wuxuu u qeybsamaa saddex qeybood waa biictibaar qeybooyin kale waa jiraan hadda ictibaartan waxaa la dhahaa ictibaar darajat taxaquq alcilati fi lqiyaas markii cilada qaabka ay u saamaynayso laga hadlaayo qiyaaska ayaa waxay u qaybsamaan xagga darajahaan cilada saddex bay u qaybsamaan tu xoog badan ooda inkirkeedaba aad inkiri karinba ah, tu xoogow niqaash ka furan yahay oo baaritaanka laisku khilaafi karo oo kaas faracaas asalkaas waa waa halelaya war ma ahe cilladaas isku khilaafsan yihiin iyo faariq baa udhexeeya la dhihi karo laga murmi karo iyo mid usuul guudoo laisku shabahaya mooyaane cilo isku xidho qomanba aan lahaynba oo hoos u dhacsano cilladeeda daciif ay tahay saddexaas u qaybin doona musanifka raximah allahu tacaala <clears throat> qiyaasu cilla iyo dalaala iyo shabah buu yidhi marka qaybtaas waxaa weeyaan biictibaari darajat alcilla cillada darajada ay leedahay iyo saamaynta ay ku yeelan karto in ay faracan iyo asalka ay ay isku mid ay noqdaan isku mid ayna noqdaan xukunka iskaga mid noqdaan qayb kalaa jirto oo kol waxaa loo qaybiyaa qiyaaska ilaa jaliyin wa khafiy qiyaasun jaliyun wa qiyaasun khafi ayaa la yidhahdaa jeliga markaad maqasho waxaa weeyaan cilada waaba waa la cadeeyeyba alcilatu mansuusa ah, wax adi aad baaraysa ma laha oo dahayso maxay tahay hadda nabiga aleyh isalaatu wasalaam markuu lixdaa shay sheegay cuntada wixii cilada muuna sheegay ah, inkastoo riwaayo kale manaha eh, laga fahmi karo laga fahmi karo nacam laakin kuma cadda kuma cadda culamada marka yaa soo saaratay laakin ciladiiba haddiiba mansuusa tahay ka war banaanka lasoo dhigaba qiyaaska jeli ba la yihahda ma kanat اlcilatu haabita aw iجmac aw binafyi اlfaariqi bayna alfarci waاlasli bay dhahaan ciladii waxaaba nas baa adey waa la cadeeyey ama ma ahee faariqba uma dhexeeyo farca iyo asalka waa iskaga mid ama ma ahee ijmac baa sugay ayay yidhahdaan qiyaaska jeliga marka laga hadlayo maala nabiga aleyh الsalaatu wasalaam wuxuu nahiyey an yatanaaja اthnaani duna thaliثin soo ma laba qof inay faqaan o koobaan o meel isla istaagaan hadal isu sheega w ku saddexaad meesha joogo kii saddexaadna shirta laga qarsaday muxuu ciladigu nabiga alay slam ku sheegay ina dalika yuxzinu a ah, midkaa kalea walbaheerayo soo maarti ciladi waa mansuusa waa cadda marka waxay ka dhigan tahay isagoo nabigu yihi alayh salaam kulu maa yuxzinu lmuslim fahuwa xaraam wax allaala wixii muslimka walbahaargelinayo in lagu sameeyo xaaraan wey soo maarti ciladi waaba la caddeeyey hadda hadda idinkoo waxba aadan ka faqino isla fadhidaan aad luqa ingiriisiya ku wada hadashaan ama carabi baad ku hadasheen oday aan carabiba garanayn meesha ka fadhiya ayaa carabi ku sheekaysateen kullu dalika yaxzunuhu bay soo geli wax allaal wixii walbahaar iyo xusnika waa cila mansuusa cila mansuusa wey mararka qaar eh, nabiga sala alay sla ki inaha min adawaafiina calaykum wadawaafaat maashii mxuu ahaa bisadeed markii biyaha ay afka gelisay eh, cabdillah bin qataada marka inaha nabig alay salatu wasalam xadiska soo dariishaday inaha min adawafir aleykum dawaafa cilada maxay tahay kownaha dawaafa ah, cida ku dhex jiro oo cida kamid aho marka eh, ma noqon karto oo mima tacum bilbalwa najaasteeda liskama ilaalin karo haddii in lagu arkaa mooyeen nacam marka eh, qiyaasu jeli qiyaaska khafiga waxa wey ma habat acillatu bilistinbaat ciladiisa istinbaat iyo baaritaan a marka iyuu u baahan yahay in lasoo baaro oo la yirahdo maxaa kan eh, cilada lagu xarimay maxay tahay kadib aad tirahdo sidaasay u badan tahay kadib aad deena farac kale oon asal oon daliil lahayn aad asalka asaga ciladaas aad baadhay aad ku haleeshiiso kaas waxaa la dhahaa qiyaas alkhafi qiyaas kalaa jiroo la yidhaahdo qiyaasu dardi iyo ku kaloo la yidhaahdo qiyaasu cagsi inta way jiraan qiyaasu dardi waxaa weeyaan yani in shayga nadiirkiisa la haleeshiyo uma lahaa ah, an yulxaq anadiiru binadiiri ah, taas hore ee aan ka hadalay buu u egyahay qiyaasu alcagsiga an yuqaasa shay calaa didii wey shayga in didkiisa laga qiyaastaba waxaa la raba in asaga mid uu eg isku egyihiin iska qiyaasta soo maheen hadda midkan asagaa ah hadduu wax wax waa mubaax ka hadlayo ku xaaraan ka hadlayaad oga qiyaasanba wa fii budci axadikum sadaqa soo nabi maryam sal slam axadkiin budcigiisa reerkiisa uu galmoodo sadaquu ka helaya ajir bay u tahay markaas waxay dhaheen saxaabada ayahti axadunaa shahwatu wayakunu lahu fi dalika ajr intuu shahwadiisa u guto asaga faa'idaystay badal ajir loogu dari soo maart nabig aleyh isalaatu wasalaam wuxuu yihi araytum low kana low anahu wadacaha calaa xaraam akaana caleyh wisr hadduu meesha uu xalaasha dejiye uu xaaraam dejin lahaa oo zinaysan laha walciyadu billah soo dembi kama soo gaarin ha fakadalika bu nabi alay isalatu wasalaam marka idaa wadacaha fi xalaal a soo maarti marka shaygii mubaax ahaa ee sadaqadahaa ya maqiiskiia ah, maqiisu caleyhina waa shaygii muxaramkaha marka waxaa weeya qiyaasu waxaa la dhahaa cagsi baa la dhahaa an yuqaasa shay alaa cagsi ala didihi didihi naam qiyaasu shay calaa diddihi marka haddaan ku socono musanifka raximahullah meequu qeybiye qiyaaskii saddex wa huwa yanqasimu ilaa halaaata aqsaam qiyaasi cilatin mid la yihahdo qiyaasu cila wa qiyaasi dalaalatin mid la yihahdo qiyaasu dalaala wa qiyaasi shabahin qiyaasu shabah saddexaas u qeybiyey kuu sheegi doono wuxuu ku yidhi faqiyaasu lcilati waxaa weeye maa kaanat alcilatu midka ay ciladu tahay fii gudihiisa muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukmika waajibinaysa ciladii baa ah xukunka waajibin macnaha waad ku khasban tahay inaad aqbasho mudar baad ku tahay ciladaa ayada ah xukunkan isaga ah ee xaaraamta ah maalan waxa keenay sababta inay tahay ciladan waad ku khasbantah kol haddii ciladiiba ay tahay cila muujiba lilxukmi cilada ayada ah meel kasta ood ku aragto xukunkii kaasaad raacinaysaa kaasaad raacinaysaa ilahi wuxuu le falaa taqul lahumaa uffin waalidka buu kaga hadlay walaa tanharhuma falaa taqul lahuma uf soo maart <clears throat> kuf qof walba oo caaqila wuxuu garanayaa sababta loo leeya waalidkaa uf ha dhihin inay tahay sababtu aliidaa ah, leanna ta'fiifka iyo inaad uf tiraahdo waa iida iyo dhib waalidkaabaad dhibtay xanuujisay mashaacirtiisa dareenkiisa dhaawacday soo ma cilada marka waxa weeyaan cilada xukunka taxriimka keentay inaan uf la dhihin xaaraam weeye in la dhaha keentay waxaa weeyaan aliidaa ka waran hadduu qof intuu waalidkii irbaaxo walciyaadu billaah oo deena uu yidhaahdo falaa taqul lahuma ufun baa layidhi anigu waan irbaaxay a ufadhin baa layidhi anigu waan irbaaxay qofka asagaa cuqolada iyo caqliga ma aqbalaya ma aqbalaya marka xaaraam wey bale waa min qiyaas alawla kol haddiiba ta'fiif oo hadala la diiday gacan iyo in la nabar gaarsiiyo oo la xanuujiyana kasii daranba qiyaas alawla baa layihahda falaa taqul lahuma uf marka kaasagaa qiyaasulcillaha wuxuu qaybsamaa qiyaas اlawlى iyo qiyaas اlmusaawi a qiyaas اlmusaawi oo mxuu ahaa shayga naska cilada ku jirta mid lamida midka la sheegay mid lamida ayadana waa waa la xarimaya a ilah wuxuu yidhi in اladina yaأkuluuna amwaal yatama ظulma inama yakuluuna fi buطunihim naara agoonta kuwa xoolahooda cunaya la yidhi yakuluun akli oo haalibka cunto xoolaha intifaacooda inta badan waxaa looga qasta waa in cunto weya ayuu qur-aan ka cabiray haalibkiibu ka cabiray hadduu qof yirahdo ani ma cunaya wanta xoolada lakin waan gubi dab baan gelin ka war ah, soo aruuriyo xoolahoodii uu ma xaaraan madhi muuna cunin ah, yakuluna layiri ma dhihi karaa waa maya liannahu cilada waxay tahay sawa cilada waa itlaafka xoolaha qofka agoonka ka halaynina haka dilina haka baabi'inina ama cunto ku baabi'i ama dhar ku baabi'i ama guryo ku dhiso ama boosas ku gado ama iskaba gub ama ku qamaar alilaaf wey waa isku mid marka ila waa weya waxaa weeyaan musaawi weyaan <clears throat> marka wuxuu ku yidhi maa kaanat alcilatu fiihi muujiba lilxukmi ciladu haddii xukunku waajibinayso iskaba caddahay bannaankaba ay ka taallo falaa taqul lahuma ufin oo kale waa iidaa wixii markaa e, uf taafiif aan ahayn oo iidaa o dhan waxaad u qiyaas qaadan taafiifkaad u qiyaas qaadanaysa waxaad leedahay darbu lwaalidi xaraam bidaliili qawlihi bidaliili taxriimi ta'fiif wاlcilaة اjaamica baynahuma aliidaa cilada isku keenaysa maxay tahay waa iidaa mid walba waa dhib weeyaan qiyaaska labaad wa qiyaasu dalaala ayaa la yidhahdaa kan asagaa kuma cadda muujib ma aha ciladan ku cad maaha laakin way tusaysaa ishaaray bixin ishaaray bixin markaasaa mujtahidku ka daba tegi baaritaan buu samayni markaasuu deena wuxuu iska shaandhayni alcilal غayr muathira awsaaf awsaafta cilada marka laga hadlaayo muathir iyo hayru muathir baa loo qaybiya qiyaas dardi baa jira marka yani oo aan cilada cilo aan muathir ahayn baa jirta kuwaasaas ka saaraysaa kadib baa midda aas tiraada midana adeelahay xukunka wadata oo xukunka loo keenay ayaad asal ka dhigani faraceediina markaas hadeena ciladii maadaama ku jirta aad raacinaysaa qiyaasu dalaala wuu tusayaa un ka hore muxuu ahaa way ku caddahay Eh, waxaa soo galaya hadda taan misaalinayna oo raashinkii iyo xool eh, laisku qiyaasanayay qof waa doodi kara maalan culamada waxay inta badan dhahaan masalat ashnaan waxa la yihahdo ashnaan bay kusoo mithaaliyaan annaga ma naqaano waa noocoo eh, wax dharka lagu dhaqan jiray waxbuu ahaa lama cuno marka ribaa gasha qiyaasan cala shaciiri ah, kuwii la sheegay oo asalka la sheegay ayaa loo qiyaasanaya limaada maxaa yeele mid walbaba waxa wey waa makiil mid walba waa la misaa ama waa la miisaama baa leeya markaasu qof cillo way noqon kartaa dalaalo wey cilada ya cilla daalo wey laakiin ma ah mid ku cad ma ah walidalika niqaash baa ka furan <clears throat> istimbaadka adi aad soo baxsatay qof kalea kuu khilaafi kara oo dhihi kara la baynahuma faariq baynahuma faariq way iskhilaafsan yihiin tan waa madcuun waa la cunaa qabandida baynama ashnaanka aan la cunin fa faraqa way iskhilaafeen kol haday iskhilaafeenna xukunkii isku mid kama dhigi kartid war may anig waxaan oola jeeda agga miiska iyo keylka iyo miisaanka marka dood baa meesha ka furan qiyaasu dalaala la yidhahda wahuwa alistidlaalu waa daliishi biaxadi nadirayni cala alaakhar labada shay ee isku shabahayso midkood midka kale looga daliishado oo mid asal ahoo meesha yaalo daliil watay aad mid kaleo farac ah aad haleeshiisaa tirada ciladana middaa weeyaan maxaa yeele cilada waa cila daalee mid hadda cad ma aha ah. somaarta marka ti hore waa ka yar hooseysaa wahuwa wuxuu ku yihi marka wahuwa an takuna alcilatu daala cala alxukmi Ah, cilada waxay tusaysaa xukunkay ku tusi ah. walaa takunu muujibata lilxukmi soo weli weliba kusi caddaynaya xukunkii ma waajibinayso oo dood kama geli karta haddii cilada cilna muujiba tahay lakin middan dood baad gelin kartaa ma dhihi karo qof aniga waalidkii maartay uf ma dhihin wax kalaan ku sameeyey ma dhihi karo muujibo wey qiyaaska saddexaad oo qiyaasu shabah baa la yidhahdaa huwa qiyaasu shabah alfarcu farac weeyaan almutaradidu u eh, dhexeeya bayna aslayni laba asal buu udhexeeyaa mutaradid wuxuu udhexeeyaa oo uu ka dhexeeyaa oo hadba mid u leexanaya u laalaaban laba asal laba asal oo daliil mid walba leh kaa daliil buu leeyahay ama taxriim ahaado ama taxliil ahaado kaana daliil buu leeyahay labadaa asal farac meeshaan ahaad marka waxaa dabaan inaad uhesho daliil daliil ilan farac ma lehe inaad daliil uhesho ood meel asal ahoo daliil aad haleeshiiso si xugun aad oga hesho faracan ayaa damcday farcii haddaad la booday <clears throat> oo tira daliil baan sharciga oga raadini aad tidhi waxaad heshay laba asal oo uu faracan shabahayo war asalkaa haddii la haleeshiyena waa shabihi karaa ciladaa iyadaa waa u egyahay faracan taa haddii la haleeshiyana waa u egyahay marka laakiin maxaa ka dhalanin haddii kaa la haleeshiyana xugun buu qaadani haddii kaa la haleeshiyana xugun buu qaadan leanna labada asal isku xugun maaha waxay dhaheen alfarcu huwa alfarcu almutaradid bayna aslayni waxaa lagu daraa mukhtalafeeyilxukmi agu daraa bayna aslayni mukhtalifey alxukm laba asaloo xukunka isku khilaafsan a yuu faracan asaga udhexeeya see la yeeli marka wuxuu leeyay fa yulxaqu waxaa faraci la haleeshiini biakfarihimaa labada asal midka ugu badan shabahan ekaanshaha bihi faraca uu ekaay u egyahay keebu aad ugu egyahay nahena marka labada asalba waa shabahaa laakiin midkee aad ugu egyahay alaha midkalu shabahayo aan haleeshiini waxay soo miithaaliyeen culamadu masalat alcabdi addoonka addoonka jinaayadiisa marka laga hadlaayo iyo wax uu sameeyey ama lagu sameeyey xaggee la haleeshin ma xool ahaan baa loola dhaqmi iyo qiimo xoole iyo xaggaasa lala aadi ma bini aadam ahaan baa loola dhaqmi oo xugun bini aadam iyo bini aadam wuxuu mudnaa baa la marini labadaa la isku qabtay waxay dhaheen haddii la fiiriyo addoonkan inuu yahay insaan caqli leh muxuu ahaa cibaadaysanaya mukalafa waa waajibaadki ilahay odamaha kale u saaray saaran xoolo shaqa kuma lehe waa ibni aadam wey xagga marka bini aadamka yaa yaa la raacin saa darteed diyadiisa xagga hala mariyo oo magtiisa bini aadamka hala mariyo may waxay dhaheen war adoonkan soo mamluug laleeyahay ma aha kol hadduu mamluug yahay yubaacu wayushtaraa yushtaraa wa yuuhab wa waa la gadi oo lasoo waxeen oo waa la hibeen waa la kala dhaxli soo saama kol hadduu saa yahay xoolaha kale weeyaan aan qiimaan ku maamulo qiimihi xoolaha ku maamulo soo maarta labadaa asal oo ah midna aadamaha midna ah xoolaha iyo addoonka udhexeeya soo maarta marka makaasaa la haleeshiin mase kaasaa la haleeshiin ka haddii la haleeshiiyo xukunku isbedeli ka haddi la haleeshiyo xukunku isbedelaya adcaf anwaac alqiyaas baa la yihahda qiyaaska anwaacdiisa midka ugu daciifsan way qiyasu shabah a ah, yuu kamid yahay liannahu meel cilo muahiraa oo uu meel ku taagan yahay ma lahaba xun baa loo yara qiildayayaa qiilday uma ku socdaa sidaa darteed musanifka wuxuu ku yidhi walaa yusaaru loo socon mahayo laa yusaaru ilayhi lagu dhaqmi mahaya loo wadaa maca imkaani maa qablah wixii ka horeeyey oo suuragala adoo qiyaasul heli kara inaad wax ku maamusho ama heli kara qiyaasu dalaala inaad qiyaasu shabah la aado baciid wey wax fog weeyaane laa yusaaru ilayhi la aadi maayo laguna camalfali maayo maca imkaani maa qablah wixii ka horreeyey oo suuragal lagu noqon maayo buu leeyahay qaala almusanifu raximah llah min shuruudi alqiyaas qiyaasku shuruud buu leeyahay shuruuddiis buu ka hadlayaa waxaa kasoo hadala arkaantii shuruuddii ba haddana la imaaday shuruudda marka waxaa weeya arkaantiiba mid walbaba shuruud gaar u leh wa min shardi alfarci arkaanti maxay ahayd afar soomaheen alfarcu waalaslu walxukmu walcilla soomaheen marka wa min shardi alfarci faraca shardigiis farac haddaad maqasho waa xaaditho aan daliil lahayn dhacdo dhacdo aan daliil lahayn wey ayaa farac la yihahdaa dhacdada daliil kalena maxaa la dhahaa asal baa la dhahaa asalkeeda ku fadhidaa waxaa isku xidhaya labadooda ee isku ekaysiinayana maxaa la dhahaa cilaa la yihahdaa waxa kasoo dhalanaya markii laisku keenana muxuu yahay inay xukun ku wadaagaan soo waka wa min shardi lfarci faraca shuruudiisu an yakuna munaasiban waa inuu yahay mid munaasib u ah lilasli asalka ah, farca markaad leedahay asalkaasaan la aadi waa inay munaasabo jirto farca iyo asalka wax ka dhexeeya oo munaasabaha waa inay jirto oo waase waa inay tahay waa inay cillo jirto waxaa laga hadla intaas faraca iyo asalka waa in munaasaba ka dhexeys macnaha waxa weeye ciladii isku xigaysay oo cilo mu'athira oo saameyn leh waa inay meesha ku jirto saasaa la wadaa wa min shardi اlasli asalka shardigiisuna waa midka daliilka lehe an yakuuna haabitan waa inuu yahay mid sugan bidaliilin ku sugan muttafaqin caleyhi laisku waafaqsan yahay bayna alkhasmayn labadan qof ee dooda ka dhexayso ee masaladan fiqiga isku hayo ee leh faracan asalkaasaan haleelinaya iyo ma ahe waxba marka ay doodayaan waliba farc xaggaan yaan raacinayna iyo ma farc aggaa ma geli kara marka laga hadlaayo asalka horta laga hadlaayo in wax la heshiiye la rabo waa inuu leeyahay daliil haabita waa inuu haabit bidaliilin mutafaq caleyh shay ama daliil ba lahayn ama daliilkiisaba daciif yahay faaqidu shay laa yucdi leanna waxaa rabtaa farcan inuu ku xumbaaro asalkaas oo xukunka ay wada yeeshaan baad rabtaa marka asalan isagaba sugneenba daliilkiisa sugneen farac ma qaadi karo farac ma qaadi karo marka an yakuna haabita bidaliili mutafaq aleyh bayna alkhasmayni yani laba qof oo doodaysa haday dhacdo amar ilahi wey doodba hadayna jirin ayadana sidoo kale wey wa min sharti alcilati cilada shuruudeedu an tatarida waa inay caminto fii macluulaatiha meelaha ay gelayso a cilada macluul bay leedahay meesha ay cilaynaysa gelayso waa inay meelaha ay ciladan ayadaa ah, ay rabto in la rabo inay saamaynta iyo taahiirka ku yeelato waa inay caminto oo falaa tantaqidu aynan maarata isbaraanberin oynan burin lafdan walaa macna lafdi iyo macna ahaanba aynan u burin ah. an tatarida fi macluulaatiha ah. yani waa inay istimraar xukma fi jamiici maxaaliha xukunka ciladan ay keenayso meelaha ay degayso dhan waa inuu istimraar iyo wadagalo wey inuu wadagalo weeyaan waa inuu wadagalo mihaalo fara badan baa jira eh, cilada haddii ay maalan ay muathiro tahay mararka qaar laakiin ay maanic uu meesha yimaado waxba dhibaato male cilada ayadaa lama tuuri karo maanica oo mooyaan intii kale way saamaysay haddii la yidhaha alqatlu alcamd اlcudwan yujibu alqisaas alqatlu alcamd اlcudwan yujibu alqisaas dilka kaska ee cadownimada ku jirto qisaas buu keenaya hadii la yihahdo yani cilada marka maxay noqotay xukunku waa qisaas moogtahay cilada waxay noqotay alcamd cudwan alqatl cudwan waxaa la helay qof wax dilay oon la qisaasaynin alwaalid waalidki intuu ilmihiisa dilo kasna u dile lama qisaasay sooma marka lama dhigi karo ciladaasi cilo ma aha muarida cila muarida ma ahee waxbaa ka baxay lama dhigi karo lama naqdin karo lama burin karo eh, waxaa laleeyahay waxay ka baxday maanic hal maani maanic baa galay bislada iyada ayuu maanica ku galay nacam eh, laakiin haddii aynan camimaynin wixii maanic uusan jirin ama shuruud shuruud oo shardi kamida ah shuruudii oo la waayey darteed aynan ahayn taa iyadoo laftirkeedu wixii hadda hal shardi la waayo maalan ciladii oo dhan la burin mahaye wixii kale un baa lagu wadiye lakin waxay labadaasi kasoo reebayaan haddaynan ahayn sida kale oo ciladu aynan sideedaba tahiir kulahayn macluulkeeda waxaa weeyaan shardi ba waxaa la waayey inay shaqaysa ciladi ba la waayey ciladi inay shaqaysaa la waayey saas darteed ba waxaa leeyahay an takuna mutarida fi jamiici macluulaatiha allahuma in maanic la helo mar ay imaado ama shardi la waayo arrima noocaas o kale inuu imaado mooyeen naam mithaalka hadda ay sheegayaan waxaa kamid ah eh, alcalaama alfawzan raxmat ullahi markuu ka hadlaayo haddaad tirahdo maala tajibu الzakaat fi اlmawaashi qiyaasa calى اlamwaali xoolahan aan dhaqanayn ee mawaashida la yidhaahdo geli lodi ariga leh zaka kuwaajibaysa waxaa loo qiyaasanaya lacagahan haysana iyo lacagtii ayaa loo qiyaasan maxay tahay ciladu waxaa tihi bijaamici dafcu xaajat alfaqiiri qofka faqiirka ah xaajadiisi baa la dafcinayaa siduu xaajadii faqiirka loo dafciyo oo baahida looga saaro darteed weeyaan marka zakadii waxaa ka dhigtay cilada waajibinaysa zakada dafcu xaajat alfaqir baad ka dhigtay waxaa leeay ciladaasi oo xaajat alfaqiir baa la dafcinayaa waxaa weeye maaha cila mutarida maaha lanahu waxaa ka dhalanaya wax kastoo qofka uu mulkiyo inay zaka ka waajibayso qofka wax kasta uu mulkiyo uu leeyahay inay zaka ka waajibi si uu masaakiinta baahidooda uu daboolo yaa ka dhalan oo hadda la yidhaahdo maalan qofba wuxuu haystaa maalan caru caru haystaa ama wuxuu haystaa geedu tabcaday ama waxyaala zakada ka waajiba aan ahayn ama jawhar iyo lulu iyo waxbuu haystaa aan dahab iyo fidla midna ahayn ayuu haystaa zaka bixi lama dhahaayo dafcu xaajat alfaqiir bay cilada laheed taasoo kale marka ciladaas waxaa la cilla kayra mutarida ayaa la yihahda liannu asalkaba dafcu xaajat alfaqiir keliya yaa ku yidhi zakada sababteeda way tahay marka halkaasaa mithaal yaa u noqonaya calaa kuli xaal wuxuu leeyay falaa tantaqidu lafdan an takuna alcilatu min shardi alcila an tatarida inay camimto fi macluulaatiha kulama wujudat alcila xukunkiina waa la helay falaa tantaqidu lafdan walaa macnaa lafdi iyo macno midnaba isberberaaberayso naqdi iyo buritaan kuma dhacayo wa min shardi اlxukmi an yakuna mila alcilati fi اnafyi wاlihbaat <clears throat> xukunka waa arkaantiiba u kamid yahay xukunka waxaa loo shardiyaa an yakuna mila alcila inuu ciladiisaa daba taagnaado fi nafyi hadduu wax anfoobayo iyo wlihbaat hadduu sugmaayaba waa qaacidada caamkeeda la dhihi jira alxukmu yaduuru maca cilati la dhihi jira wey xukunku sidiisaba waa inuu ciladiisa una ka harin an yakuna mila alcila fi nafyi hadii la anfinayo wlihbaati wlcilatu ciladiibuu ku tacriifinaya wuxuu ku yidhi hiya aljaaliba lilxukmi cilada waa midda xukunka soo jiidaysa wey xukunka waa xaaraan marka laleeyahay farcan asalka la haleeshiini oo xukunka lagu haleeshiini ciladaa jaalibaah yani waxay keenaysaa xukunkay keeni baa la wadaa wlxukmu xukunkuna huwa almajluub waa midka loo soo jiidayo lilcilati cilada loo soo jiidayo xukunkuna cilada loo soo jiidi oo mar allaala markii ciladaa la hela xukunkiina waa la helaya markii la waayana xukunkii waa la weynaya alxadru walibaaxa masale kalau galay waxay kamid tahay aqsaamtii dee musanifku kasoo hadlayay ama waa kasoo kasoo hadlayay oo faharsan loo soo sameeyey waxaa kamid ah alkalaamu kadib waa kii soo waday nacam marka walxadru walibaaxa kamida xadrigu waa waa taxriimka ibaaxadana waa waad garanaysaa wax mubaax oo banaan wa ama alxadru xadriga iyo walibaaxatu ibaaxada waxan waa xaaraan iyo waa mubaax marka laga hadlaayo asal maxaa u ah tanu ka hadlaya alaslu fi ashyaa bu ka hadli rabaa ashyaada sideedaba asalka ma xaaraamba mise ma ahe waa mubaax inta rab inu ku baro wa ama alxadru walibaaxa fa min annaas dadka waxaa kamid a man yaquulu qof dhahaya ina asla alashyaai ashyaada asalkoodu cala alxadri waa inay mamnuuc tahay xaaraam ay tahay oodan u dhowaan karin ilaa maa abaaxat shariicatu shareecada waxay banaysay mooyeen qaala saase qolaa wax sidaasay leeyihin waxay leeyihiin jamiicu alashyaa mamluukatu lilahi jala wacala wax walbaba ilahay baa iskale wاlأslu fii mulki اlgayri mancu tasarufi fiih ila biidni saasay leeyihin wax walbaba ilahay baa iskale dee mulkigii ilahay inaad iskaga tasarufta adoon idan haysanin ma banaana saas darteed wuxuu ilahay ku yidha waxa waa banaan tahay isticmaal waxaa qaal waa ku xalaal mooyeene xaaraan bay tagnanayaan oo qowlka koobaad masalada qowlka labaad intuuna gaaro wuxuu yidhi in alasla calى alxadri ila ma abaxat الshareeca fain lam yuujad fi الshareecati haddaan shareecada laga helin ma yadulu wax kutusaya cala alibaaxati shaygan inuu mubaax yahay yustamsaku waxaa la haysano lagu dheganaani muxuu yahay bilasli asalkii baa lagu dheganaan yustamsaku bilasli asalka muxuu wadaa marka maanta isaga wa huwa alxadru waka alaslu fi lashyaai alxadru fain lam yuujad fi shariicati haddaan shareecada la helin maa yadulu wax kutusaya cala alibaaxati yustamsaku bilasli asalkii baa lagu dheganaani wa alxadru ah. marka weligaa waxaad leedahay shay walbaba ama ha ahaa wax la cuno wax la xidho wax maarata la sameeyo wax mucaamalo ah waxaad leedahay daliil ma loo hayaa inay banaan tahay baa taagnaan tana ma taagnaanaysa haddaad daliil uhesha inay banaan tahay samayn hadii kalena asalkii waa xaaraan waa banaanka ka taagna ayaad leedahay waa qowlka koobaad qowlka labaad wa min annaasi dadka waxaa kamid a ah. man yaquulu dad dhahaya bididdihi hadalkaa kasoo horjeedkiisi oo waa maxay wa ana alasla asalku fi lashyaai ashyaadu annaha cala alibaaxati ibaaxa ayay tusaysaa inay banaan tahay ilaa maa xadarahu wuxuu xarimay mooyeene asharcu sharciga ha taasay dheheen ashyaadu asalku waa ibaax ilahi subxaanahu watacala kownka wuxuu noo noogu abuuray inagana ku intifacna huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica waxa ardada ku jiro dhan ilaahay ayuu ilahay inaga darteeddarteed buu siiyey waalarda wadacahaa lilanaam marka inaga darteed buu ilahay u dejiyey nafcigeedao dhan ba inagaa iska leh wixii markaa ilahay naga xarimo ka jooga na un baan ka istaagaynaa muxaramaadku sidaa darteed baa wax maxsuurahoo koobanoo la tirin karo weeyaan mubaaxaadkana lamaba tirin karo nacam saas yidhahdeen qolo waxaad jirtaa si kale udhigtay oo tiri alasyu alaslu fi lmanaafici alxil waalaslu fi lmadaari alxurma aw alxadar waxaan hadduu wax munaafica yahayna asalka waxa wey waa mubaax manaafic baa adduunya hadduu madaar yahayna asalka waxaa weeyaan muxaram wey walana saasay dheheen wa minhum man qaala bitawaquf qolana waxay dhaheen waan ka tawaqufaynaa maadaama wax daliilo cadaynaya arrintaa loo haynin waan iskaga istaagayna tawaqufkaas wax jira ma aha arrinta waxaa weya shareecadeenna axkaamtaasay ku duroodeysaa tawaquf la yiraha ma jirto in daliilkii loo helo iyo aan loo helin inaad fahamto inaad fahmin inagay noo taalla oo mujtahidiinta iyo nadarkooda iyo aragtidooda laakiin meel un in la hadashiyo wey ashyaada la fadhin maayo waxaan waa xalaal iyo waxan waa xaraam inu kala baxa wey istisxaab alxaal masaladan ayada ah waxay kamid tahay adiladii mukhtalaf fiiha adiladii laisku khilaafay adiladii laisku waafaqay waxaa soo maray alkitaab wالsuna واlijmacu wاlqiyaas adilada laisku khilaafay istisxaab alxaalka kamida ah. ah. waxaa kamida ah masaalix اmursala qowl saxaabi midan hadda ka keeni musanifka raximah soo horeysiiyey qowl saxabina waa keeni istisxaab alxaali aan soo maray qowl saxaabi sooma aan soo maray marka iyadana adila mukhtalaf fiiha bu ahaa in badan oo aimada kamida way qaateen istisxaab alxaalkan waxay u arkaan inuu yahay asl min usul aladila dalabu musaaxabat اlxukmi baa loo jeedaa istisxaab اlxaal ee dalabu musaaxabat اlxukmi in xukunkii hore ee jiray lala saaxiibo la haysto ah, oo aan ilaa la helo wax bedelayo asalkii in lagu dheganaado asalkii marka haddaan soo maraynay laakiin hadda wuxuu ka hadlayaa masale la yidhaahdo alaslu baqaau ma kana calaa ma kana xata yathbuta ma yugayiruhu wax bedela ilaa laga helo asalka ashyaadu waa inay meesheeda taagnaato marka asalka asaga ah de mar wuxuu noqonayaa mathalan xagga waajibaadka iyo takaaliifta marka laga hadlaayo asal waxaa weeyaan addoonka mukalaf may ahayn laakiin shareecadu waa timid waxbay takliifisay waxay dusha ka saartay waxaan ahaynna korka lagama saari karo shan salaadood baa waajiba soo ma khamsu salawaatin iftaradahu llahu aw katabahu allahu calaa cala annaas dadka ilahi ku fardiya subxana wa tacaala fi kuli yom waleeda shantaas salaadood wixii khilaafsan lix salaadood qof haduu yirahdo maxadhihi alaslu istisxaab alxaal waajibkii waxaa weeyaan eh, shantaa macna waajibo dusha naga saaray oo ilah nu waajib yeelay haddii shantaasi wix ka baxsanse asalkii baa loo noqon oo cadam alwujuub ah asalkii muxuu ahaa cadam alwujuub wax waajib ahoo nasaaran oo salaada ma jirin shantaas ilahi nagu fardiya subxana wa tacaala nacam eh, masaa'il kale fara badan baa eh, adilada loo daliishadaa mathalan dahaarada dahaarada qofku waa dahaaro qabay markaa waa shakiyey alaslu maada alaslu adahaara dahaarada weeyaan caam iyo khaas baa yimid marka caam baa yimid ilaa khaas u yimaado la helo caamka asalka in lagu socodsiiyo weeye wa macnaa istisxaabi alxaali in xaalkii lala saaxiibo xukunka xaalkiisi baa loo jeedaaye an yustasxaba alaslu baa loo jeedaa asalkii in lagu dheganaado la haysto cinda cadami daliili sharciy daliil sharci ah oo asalkaasi leexiye haddaan la helin in asalkii lagu dheganaado an yustasxaba in laga dalbo ama yustasxab manaa yulabu musaaxabat alxukmi xukunkii alaslu fi lasli ku in lagu dheganaado cinda adami daliili sharciy daliil sharci hadiiba meesha una oolin oo asalkii ka saara marka asalku maxay tahay albaraa qofka asal waxaa inuu beri yahay miaala hadda ka soo sheegnaa jirta alaslu albaraa marka laga hadlaayo masalatu esh ashahaada markaan ka hadlayni soomeen albayina cala almudaci lannahu asalkii wuxuu ahaa albaraa isagoo asalkii baraa asalkaa un baa lagu dheganaan hebel waxba maq laguma laha lakin haddii la helo wax asalkii leexiyo oo bayina iyo caddayn la helo asalkii baa looso tegaya markaas an yustasxab alaslu asalkii in la haysto oo lala saaxiibo cinda cadami daliili daliil hadii lawaayo sharci oo asalkaa leexiyo laakin daliil sharci hadii la helo oo asalkii leexiyo waa laga soo tegaya markaas ziyaarat cilmi baa timid Ah, walidalika arrimo badan bay culimadu sheegaan oo alasl fi dabaa'ic التحريم asalka cuntada iyo hilibka hilibka marka laga hadlo waa xaaraam alaslu fi lardaaci ataxriim ayay yidhahdaan nacam tartiib ladila haddii adiladii laga soo hadlay iyo dalaaladooda iyo waxay tusaayaan iyo qaybahoodii adilada ayaa haddii istacaarudda sidii loola dhaqmi lahaa ee loo kala tarjiixin lahaa halkan wuxuu ka hadlayaa fima ida ijtamacat اladilatu ama ay imaato meeshan dood ay timaado bayn alkhasmayn laba qof baa doodaysa maalan laba qof ayaa dood udhexaysa masale fiqiga isku hayaan kuwa wuxuu la yimid aayad quraan la yimid kuna wuxuu la yimid maalan qiyaas buu la yimid kee la hormarin ah, marka tartiib adilla markaasoo kale imaanaysa marka ay masale laisku haya ay imaato wax lakala rajaxayo lakala doodayo wax lakala jijiidanayo adiladaasi waa in marka tartiibkeeda lagu wado way kala xoog badan yihiin wa ama aladilatu adiladii yani qofka eh, daalib cilmiga wuxuu u baahan yahay maraatib adila sharciya inuu barto iyo siday u kala xoog badan yihiin si uu u kala hormariyo cinda tacaarud markay istacaarudaan xataa maalan waxaa ismucaaraday xadiis fi saxiixayn ku sugan iyo mid sunanka ku sugan baa iskhilaafay istacaaruday waxaad leedahay ma fi saxiixayni asax ma fi saxiixayni asax aayad iyo waxaa iskhilaafsan mala akhbar aaxaad oo kaas cinda tacaarud baad u baahanaysaa marka iyo cinda markay dood ay taallo wa ama aladilatu adiladu fayuqadamu اljaliyu minha calى اlkhafiy dalaalaadkiiba dib ogu noqday naskan inuu yahay wuxuu kutusinayo macno daahira iyo inuu kutusaayo muawal tawiil uu kutusaayo aلظaahir wاlmuawal waa soo maray hadday isqabtaan oo lafdigan asaga laba macno ayuu tusayaa lakin midkood baa daahir oo muuqda midna waa qarsoon yahay kee ku camal fali ood hormarin ya aلظaahir soo ma ahirka fayuqadamu ljaliyu manaha lafdiga daahirkaa ayaa la hormarin minha min aladilati ala alkhafiy midka qarsoona muawilka laga hormarin adaahir ah, wlmuawil meeshaas kugu tilmaamay wlmuujibu lilcilmi naska ama daliilka cilmiga waajibiya ayaa la hormarini cala lmuujibi lidani midka malaha faa'ideeya ama tusiya ayaa laga hormarinaya daliil mutawatira nas mutawatira iyo khabru laxaad baa iska hor imaada ismucaaraday keed hormarin mutawatir limaada mutawatirka muxuu faa'ideeyey muujibun lilcilmi alyaqiini aldaruuri ayuu waajibiyey ayuu kutusayaa axad maxay faa'idaysay dhani dhani lgaalib marka meel yaqiin ay taalo dhani lama aadayo wاlmuujibu lilcilmi daliilka cilmiga waajibinayo waa mutawaatirkiie cala lmuujibi lidhanni midka dhaniga malaha waajibinaya laga hormarin maayo yaa laga hormarini yaa laga hormarin cala lmuujibi lidhanni laga hormarin wاnutqu cala alqiyaas nutqi haddaad maqasho waa soo maray dhowr jeer waa naska iyo daliilka naska ee naqliga qur'aanka iyo sunada wey qowl llahi wa qowl rasuli baa kuso maray alayh الsalaatu wasalaam haddii aayad iyo xadiid ay meesha yaalaan qiyaas ma laadi qiyaas lama aadayo naska la hormarinaya wa nutqu naskii qur'aanka iyo sunadaha ayaa la hormarinaya cala alqiyaasi qiyaaska laga hormarin wاlqiyaasu qiyaaska laftirkiisi ba asagana maraatib ah wاlqiyaasu اljaliyu cala alkhafiy soo maarti qiyaaskii jeligahaa ee ciladiisu uu nasku cadeeyey ama faariqba una udhexayninba faracaya asalka qiyaaskaa janiga ah cala alkhafiyi baa laga hormarinaya kii qarsoonaa ee istinbaadka iyo ciladiisa maa habatat cilatuhu bilistinbaad baa la dha qiyaas khafi maa habatat cilatuhu bilistinbaad inaad baadho u baahan oo deen doodba ay ka suroobi karto lagu dhigi kara ah, faariqaasa udhexeeya iyo midka jani oo wax ka doodi kara jirin waan soo marray mithaalkeedii maxaa kamid a ah mithaalka sheekh sheeg karta aljani mithaaluhu Hmm? falaa taqul lahuma ufis hadmaansa marin ayb eh, khafigana ah, ah, ashnaankii iyo mxu ahaa shaciirtaasi fain wujida haddii la helo fi nudqi naski waad ku noqona naqi waa naskii maa yugayiru اlasla ah, wujida waxaa la helay fi nudqi aayad iyo xadiid baa la helay maa yugayiru bedelaya alasl asalka bedelaya asalkii ahayd albaraa'a bara'at الdima inaan waxba lagugu lahayn in takliif dadku ay saareen wixii laguu sheegay oo lagugu waajibiyey keliya waajib kugu ahaa aad ku dheganeed yaa waxaa yimid nas iyo nudqi iyo daliil aslkii kaa leexiya maxaad fali cumira binasi naska lagu camal fali ah, alasbibala adoo taagan ba waa i aayaddan waxay caddaynaysaa inay dimmadaada mashquul tahay oo waajibka iyo xukunkaa lagaa rabo baraa'adii aad ku taagneed asalkeed waa kasoo tegi naska usoo noqonaysaa muxuu ku yidhi fain wujida fi nudqi haddii la helo daliilkii iyo naskii baa la helay maa yuqayiru lasla asalkii baraa'adaa wax bedelaya oo nudqiyaa la helay maxaa la samayn jawaabtia maqad cumila binasi umila waxaa lagu camalfali binasi naskaa lagu camalfali xaggee ka soo tagtay markaad naska aad ku canfasho maxaad ka tagtay asalkiiaa ka soo tagtay asalkii waxaa weeyaan daliil baa la helay meesha laga soranaya wa ilaa haddii la waayo nudqi adoo asalkaa la iska taagan maa nudqina la waaye kaa leexiya meesha iyo nas leexiya fa yustasxabu xaalu asalkii baa la haysanaya lala saaxiibayo istasxabu xukmu xaalu asli xaalkii asalka ahaa oo baraa'adaha kaasaad adiga la saaxiibaysaa oad ku haraysaa kolba haddii la waayo wax kaa leexiya shuruud almufti masaladan hadda iyo labada u dambaysa waa masaladii u dambaysay tacriifkii macrifatu aladila alijmaaliya wa kayfiyat alistifaadati minha wa xaal almustafiid ba hadda taagana aladila alijmaaliya min alkitaabi waasuna walijmac nacam adiladaas iyo dalaalaadkooda kayfiyat istifaadat minha dalaalaadkay tusaaya wuxuu kutusaaya caam iyo khaas iyo mutlaq iyo muqayid iyo mubayan iyo mujmal iyo ilaa akhirihi intaa waa ka soo baxnay hadda waxaan galayna waxaal mustafiid yaa turaa man yastafiidu min hadihi alqawaacid yaa ka faaidaysanaya usuusha iyo qawaacidda iyo adilada ijmaaliga yaa intuu ka faa'iidaysto dhex galo istinbaad uu sameeyo deena nusuustaasi dalaaladooda waxay kutusayaan xukunkii sharciga kala soo baxay oo deena gaaraya natiijada aheed waxan waa xaaraam waxan waa xalaal waxan waa waajib waxan waa macduur ninka gaari waa kee ee halkaa gaari kara haduu nusuusha saa udhex tiimbado oo adiladii soo aruursado waxa naska uu tusaayana wax ka fahmo amar iyo nahyi wuxuu tusaayo amarka iyo wuxuu usii qaybsanaya nahyi wuxuu qaybsanayay dalaalaadka kale faraha badnaa kadib deena gaari kara istinbaat lxukmi ah, inuu xukun la soo baxo mina nas u kala soo baxo qofka gaari waaye almufti almujtahid waka mujtahidkii ba hadda lagu jira marka mujtahidkoo fatwoonaya waa kan asagoo ijtihaadkiisii laleeyahay ma asiibay mar walba mise marna waa asiib marna waa gafina waa imaan doontaa kii mustaftigii iyo muqalidkii dhexda taagnaa ee culummada mujtahidiinta wax weydiisanayana isagana waa ka waa laga hadli doonaa marka waxaa weeyaan tatimadii u dambaystay weeyaane hadda usuulu fiqigii iyo hawlihiisi iyo waa ka soo baxnay wa min shardi lmufti muftiga shuruudiisa waxaa kamid a ah xataa yakuna mufti isu u noqdo an yakuna inuu yahay caaliman bilfiqi qof fiqiga yaqaana fiqi waa inuu garanayo aslan wa farcan asalkiisina waa garanaya usuushiisii iyo qawaaciddiisii iyo adiladiisi ijmaaligeed usuul fiqigiisii wa farcan masaaishiisina waa garanaya furuucdii masaaishii juziyaadka faraha badnaa ee culamada iyo fuqahadu ay xabad xabad u kala sheegaayeen intaba waa inuu garanayo khilaafan waa inuu garanayo wixi laisu khilaafsan yahay wa madhaban wax madhabka uu qabana waa inuu garanayo wixi laisu khilaafsan yahay iyay culummada ay madhabhaan u qaateen waa la yidhi wa madhaban isagaa mujtahida madhab kale ooma sii baanee marxalatu ijtihaadba hadduu gaaro taqliidba ooma baanee waxaa weeye madhaban waa inuu garanayo meesha uu ku tagaayo ee u arkay inay raajix tahayna waa inuu kala garan karo taasna waa lagu fasiray qaarna waxay dhaheen mayahay wa madhabanta mujtahidka mutlaqa ah kama hadleene mujtahid madhab baa jira waa inuu garanayo madhabkiisa wixii usuul iyo qawaacid ay leeyihiin sida uu masaaisha marka kale ee cusub oo takriij ugu sameeyo u masaaisha ayadaa deena udhegeliyo udhexgeliyo usuusha madhabka ayb wmadhaban waa inuu garanayo wa an yakuna waa inuu yahay qofka mujtahidka ama muftiga aala nin qalabkiisa uu dhamaystiran yahy fi ijtihaadi ijtihaadka ku geli lahaa ijtihaad baad gelaysa soo maa qalabki ijtihaadka inuu ku dhamaystiran yahy beer miskaadi adoon yaambe iyo fees iyo gudul iyo wadanin maskaadi ijtihaad baad gelaysaa qalabkii aad ku ijtihaadi laheed ku duuli laheed waa ina haysato sibaaxada iyo dabaasha waa inaad garan karto nusuustii iyo adilada sa ola tacaamuli laheed iyo qaabkaad waxoo soo saaran laha waa inad taqaano wey kaamil alaala fi lijtihaad oo maxay tahay kaamil alaala saa kuu fasiray caarifan waa inuu yaqaanaan ka wadnaa mima yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahan yahay fi istimbaati alaxkaami axkaamtan inuu macnaha iyo xukun ka soo saarto waxa uu u baahan yahay u sahlaaya ee wasaaisha waa inuu garanayo min anaxwi baaba kamid a cilmiga cilmi naxw aha wluqati cilmu luqihii baa kamida kale ee naxwada aan ahayn kuwa waa inuu garanayo ilan cilmigii naxwadii iyo luqadii garashadooda maadaama diinteena ay carab tahay luqa carabiya ay tahay oo carabta markaa luqadoodii lagu soo dejiyay oo luqa carabiya uu qur-aanka iyo sunadiiba u yahay waxaa loo baahan yahay inaad garanayso markaa naxwadii iyo luqadii aad garanayso si aad u kala garato macaanidii alfaada macaanideeda si ad ukala garato alfaada macaanideeda maxaa la anfiyey maxaa la ihbaatiyey maxaa la nahiyey markaad leedahay awaamir baad ka hadlaysaa ah, siyaq baad ka hadlaysaa isfcal nahyi baad ka hadlaysaa nahyaad ka hadlaysaa ah, waxbaad markaa xuruuf baad ka hadlaysa xuruufulmacaani la yihahdo oo saameyn ku yeelanaysa xukunkii oo fadi kamid tahay oo humo kamid tahay oo wowdi kamid tahay oo minti kamid tahay oo badi kamid tahay ah, xuruuftaas macaanidooda inaad garato xukunkii bay saameyn ku yeelanaysaa saameyn ayay ku yeelanaysaa marka min anaxwi waluqa waa inuu ka barto bima yaxtaaju ilayhi min istibaad axkaam wax axkaamta inuu wax ka soo saarto oo waxkaamta uu masaaisheeda iyo fiqigeeda iyo wuxuu kasoo baxsado wuxuu ku gaari karo waa inuu garanayo yani waa inuu macmuulka iyo calaamilka kala garanayo dacwada uu qadar kifaaya oo uu nusuusta shareecada ku fahmo waa inuu garanayo ilaa khatar buu kusugaya wa macrifati rijaali waa inuu garanayo kamil alad baan kasoo hadlayna qofkan mujtahidka waxaa la yidhi waa inuu qalabkiisii ijtihaadka u diyaarsan yahay maxaa kamid a ah? inuu naxwadi luqadii garanayo ko haye maxaa kamid a ah maarifatu wa macrifati rijaali ah, naxwadii iyo alfaadii iyo sawru lkalaami min alkhata iyo maxuu ahaa fahamka macaanidii haddii aad naxwadii ka faaidaysay iyo luqadii xagga xadiidkana waa in sanaacat alxadiid aad garanayso sanaacat alxadiid sanaaca xadiidihi macnaheed waxaa weeyaan waa cilmu rijaal waxaa la yidhahdaa sanadka waa inaad garanayso lowla alisnaadu laqaala man shaa ma shaa alisnaadu min addiin sanadku diintii buu kamid yahay markaad sanadka aad dhex gashood barato waxaa kuusoo baxayso ilan sanadku wuxuu ahaa waa silsiladii iyo jisrigii iyo buundadii isku xulaysay qofkan iyo mxuu aha matnigii isku xulaysay wey marka matnigiibaa waxaad gaadhaysaa inuu noqdo matni la aqbali karo iyo midaan la aqbali karin marka sanadka rijaasha waa inaad barato litacrifa almaqbuula walmarduuda si maqbuulka iyo marduudka u kala barato marka xugun ah, xadiid marduud ah axkaam ka soo saari maysid istimbaadku madgelaysid isku farajabin maysid si marka aad aad ijtihaadkaadii aad ooga soo baxdo axkaamtii sharcigeedood xukunkii taxriim iyo taxliil u gaadho waa inaad garanayso horta waxaa masalada ay ku sugnaatay wa macrifat الrijaal raggii waa inaad taqaano sanadkii wa tafsiiri اlaayaati اlwaaridati fi اlaxkaam aayaat اlaxkaam waa inaad garanayso aayaadka aayaat axkaam qaarkood ilaa shan boqol oo aayadood bay gaarsiiyeen hamsumiata aaya ayay qaarkood gaarsiiyeen qaar waa ka badinayaan aayaat اlaxkaam waa inaad garanayso nacam culamada qaar baaba kitaab ka kutub ka aliftayba ninka la yihahdo ibn اlcarabi iyo jasaas ayaat اlaxkaam ayay leeyihin kutub la yihahdo oo ay soo aruuriyeen wixii aayad oo xugun iyo fiqi iyo masale ka hadlaya adiladeedii iyo niqaashkeedii iyo istinbaadkeediina ayaad oga hadleen wa tafsir alaayaati alwarid fi laxkaam walakhbaari alwaarida iyo axaadiista alwaarida kusoo aroortay fiiha fi laxkaam ayadana axaadiis alaxkaam ayada waa inaad garanayso ah, leanna masala xugunahad ka hadlaysa horta baadhow inaad daliilkeeda xugunkaad garanayso hadduu qur-aan yahay iyo hadduu sunno yahayba buluuqu maraamkii iyo muxuu ahaa cumdat laxkaamkii iyo muntaqa akhbaarkii iyo kutubtaasoo dhan waxay ka hadlaan axaadiid alaxkaam ka hadlaan nacam ma yushtaradu fi lmustafti qofkii mustaftiga ahaa masalada weydiinayey isagana wax loo shardiyo ah, mustafti waxaa weeyaan daalib alfutya midka futwada dalbaaya ee sheekhow ay tahay leh kaasaa mustafti la yihahdaa wa min shardi lmustafti ka fatwada weydiinaya shuruudiis waxaa kamid a ah an yakuna min ahli taqliid waa inuu yahay dadka ahlu taqliidka ah. marxalat ijtihaad qof aan gaarin waa inu yahay ijtihaad marxaladiisa adoo gaaray inaad weydiin kusoo noqoto meehe wararado intaad maktabada ku noqoto maskaxdaada casfi dihni aad samayso dib u baadho masaa-ishaada hadda aad ku marganaysa ee cusub ee lagu weydiinayo dhinacaas un la aad baa lagu dhihi adaa mujtahide ayib laakiin qofka aan waxaaba keri karin aan baaritaankaaba samayn karin aqoonta macrifada iyo aalada haddaan soo marinay qalabka aan haysanin qofkaasaa muqalad la yirahda waa inu marka halkaa gaarsiiy tabar unan hayn daalibulcilmi anagoo kala iyo cawaamti oo min shardi lmustafti an yakuuna min ahli taqlid waa inu yahay fa yuqalid lmufti markaasuu muftiga taqliidin oo ku dhegi fi lfatwa fatwadiisi xukunka xaaraam weeye bs xaaraam wey yadiisu qaadan u ka carabi waa waajib waajib nimadeeda u tadbiiqin yuqalid lmufti fi lfatya fatwadii ninka muftiga umu taqliidin ku dhegaya walaysa lilcaalimi qofkii caalimkahaa ee mujtahidkahaa asagaba awood wax kusoo saarta lahaa an yuqalida inuu taqliidiyo oo uu ku dheganaado ma banaano qof kale oo mujtahid asagoo kalea qof isagoo kale inu wax weydiiyo oo muxuu ahaa taqliidiyo oo fatwada uu ka qaato oo wuxuu asaga ijtihaaday ijtihaadkiisaasna inuu asiibana waa dhici karta inuu gafana waa dhici kartaa marka adigu waad heli kartaa inaad saa yeesho marka intaad qof kale danigiisa iyo malihiisa aad qaadan laheyd adiga malahaada ku soco saas kule taada ama sabab ha ku noqoto ama khad ha kaa noqote ajir baa hel haddaa ad siibto adii kale laba ajir baa hel haddaa ad siibto adii kale ajir baa heli taas qodob walaysa lilcaalim an yuqalida inuu taqliidiyo waqiila waxaa yuqalid may eh, waxaa weeyaan qofka caalimkaa waa taqliidin karaa qof kaloo caalima ah. qolana saasay dheheen qola way tafsiileen waxay dheheen haddii xoogow mujtahidka intuu baxsi sameeyey uu gaari waayo masaladii ama xoogow ay tahayba arrin deg deg u baahan isaga <clears throat> hadda la daba taagan yahay xukun baa lala daba taaganya masalo yaa laleeya nakal xukun qaadi weeye meel fadhiya goor baaritaan wax galama hayo war sheekh hebelo maxay aad uu dhihi karaa a ah, ila baahidi iyo xaajadii baa yaa taagani ataqliid taqliidki uu imow <clears throat> ku musanifka ku waayo taqliidka asalka min alqilaada qilaada laga keena kul ayaa laga keena ah, laakiin hadda waxaa laga hadlaayo waa istilaax wuxuu le wtaqliidu qabuulu qawli اlqaa'ili qofka qaa'ilkee hadlaya hadalkiisa in la aqbalaa la yihahdaa bilaa xujatin xuja la-aana hadlay bilaa xujatin qaailka qawlkaad ku noqonaysa bilaa xujatin qawlay qof intaad isala weydiisay ayuu wuxuu ku leeyahay xukun waxa muxuu yahay saxa waa ansaxay daliil iyo waxba kuma sheegin liqowlihi tacaala iyo liqowli rasuulilahi kuma dhihin fatwa la yihahda marka adiga marka waxaa weeyaan halkaa mama gaarsiis o sheekh maxaa u daliila nin daliil yaqaana hadaad or adiga wax rasaadi ayb marka bilaa xujatin wax xujo uu kuu sheega iyadoo aysan jirin qawlku ku hadlay oo la qaataa taqliid la yidhahda maba ah, si weydiinaysidba sheekh wel yidhi khalaas waad ku qanacdaaba hadalkiisaa sida aad u qaadanaysaa qabuulu qawli lqaa'ili qofka qaa'ilka hadalkiisa la aqbalo bilaa xuja facalaa haada kol haddaan nidho bilaa xuja wixii la qaato bilaa xuja ayaa taqliid la yidhaahdaa haddaan nidhaahno calaa haada saa haddaan nidhahno qabuulu qowli nabiy nabiga hadalkiisa alayh salaam oo la aqbalo laa yusama taqliida laguma magacaabo leanna hadalka nabiga bilaa xuja maya bixuja wey itibac baa la dhahaa farqun bayna ataqliidi walitibaac warka nabiga alayh salam oo la qaato itibaac baa la dhihi maxaa yeelay taqliid waxaa nidhi qabuulu qowli lqaa'ili bilaa bilaa xuja xuja la-aan isagoo xuja kuu sheegin daliil aan haynin inuu khaldana dhici karto lakiin hadalka nabiga alayh salatu wasalam waa xuja leannahu itibaac baa la amray waxuu la yimidna waxay wama yandiqu can hawa in huwa ilaa waxyun w minhum man qaala qaar baa waxay dhaheen ataqliidu qabuuli qowli lqaa'ili qofka hadle hadalkiisa in la aqbala la dhahaa walxaal anta adiguna laa tadri adan ogeyn minayna qaala meeshu ka keenay wuxuu u yidhi hadalkan iyo meeshu ka keenay ma garanaysi waa laga yaaba inuu xujo haysto daliil haysto laakiin adigaan garanaynin meesha uu ka keenay fain qulnaa haddaan nidhahno marka sidaas in qulnaa haddaan nidhaahno ina anabiya sal l slam kaana yaquulu bilqiyaas nabiga alayh salaatu wasalaam qiyaaska waa ku dhaqmi jiray wa waa qiyaasan jiray haddaan dhahno waa masale khilaafi ah fa waxaa banaan an yusamaa in lagu magacaabo qabuulu qawlihi hadalka nabig alay slam in la aqbalo taqliidan waa lagu magacaabi karaa markaas taqlid waa lagu magacaabi karaa leanna nabiga alay slam wuxuu qaatayba nas ma aheen qiyaas buu ahaaba ka wada laakiin wax kasta oo nabiga alayh salaam qaato oo uu ku hadlo ama ijtihaad ha ahaado ama waxii marka kusoo dega ha ahaadee natiijada marka u dambaysa maxay noqonaysaa wuxuu noqonayaa nas buu noqon qofkana waxaa lagu laazimiye khasab ku ah inuu itibaac la yimaado raaco ilahina subxaana watacala nabigiisa ijtihaad u ijtihaaday oo khalad ah ku dhowran mahaye waa saxaya cafa allahu canka lima adinta lahum nacam ma kana nabiy ladiina aamanu ma kana nabiy an yakuna lahu asraa xataa yufhina fi lardi cabasa watawalla marka wixii khalada markiiba waa loo sheegay nabig alay sl wa loo saxay laakiin wixii kale ee saasoo kale loo cadi intaba waxaa weyaan inay xukun u yahay oo nas yahay oo daliil yahay ayaa laga qaadanaya marka <clears throat> taqliid ma noqonayo alijtihaad <clears throat> waa ciwaanka u dambeeyey ijtihaadkii qofka mujtahidka ah iyo ijtihaadka uu la imaanayo maxaa ijtihaad la dhahaa wuxuu ku yidhi wa ama alijtihaadu fahuwa badlu wusci waa inuu qofku dhiibo alwuscu inta karaankiisa ah inta tabar uu hayo iyo taag ee u waasac noqon karto ee uu la imaan karo meeshuu masaafo gaari karo Ah, waa inuu bixiyo fi buluqi lgaradi garadka gaaridiisa waa inuu ku bixiyo uscigiisa iyo tabartiisa iyo taagtiisa daaqadiisa intay tahay waa inuu ku gaaro waa inuu bixiyo kay yasil algarada suu u gaaro garadkii danti walidalika waxay dhahaan wax aad u culus qofka la yimaada waxaa la dhahaya ijtahada fulan waa dadaalay ya man xamala sakra dhagax weyn qofkii qaada maxaa la dhahay ijtahada walaa yuqaalu man xamala khardalatan ijtihada xabad sagarxuuda ama saalo qof qaaday ijtihada la dhihi maayo marka qofkan shaqo culus buu qabtay tabartiis intaheed buu sameeyey xaggaasuu fiiriyey meel walbuu baaray naskii buu u fiirsaday xagga iyo xagga markaasuu marka dambe natiijada halkaasuu gaaray mujtahid alijtihaadu fahuwa badlu wusci bas waxaa kala dhaha badlu daaqati waistifraaqi alwuscina waa la dhahaa badlu daaqati waistifraaqi alwusci qofka daaqadiisa intay taheyd inuu bixiyo wax allaala wixii waasacaa o dhan oo uu hayo o dhanna uu banaanka soo dhigo falmujtahidu haddaba mujtahid in kaana hadduu yahay kaamila alaala qof qalabkiisa iyo aaladiisa ay dhamaystiranta fi lijtihaadi ijtihaadka uu ku geli lahaa aaladii ijtihaad ku geli laha haday u dhamaystiranta waa kasoo maray xaggii maratay dalaal eh, eh, luqadii xaggeedii nacwadii iyo eh, diraayadii xadiidkii iyo riwaayadiisii iyo axkaamtii iyo waxaasaa kasoo maray kaamil aala fain ijtahada hadduu ijtihaado asagoo kaamil aalaah qof aan ijtihaadba gaarin oo wax ijtihaadi yiri hadhowdana yidhaahdo eh, anigu waan ijtihaaday sax maaha waa in horta eh, eh, ijtihaadka u gaarsan yahay martabada inu gaarsan yahay fain ijtahada fi lfuruuci hadduu furuucdii uu markaa ijtihaado masaa-ishan fiqiga ee furuucdeen caqaa'ida iyo usuusha ahayn ee ijtihaadka uu ka suuroobi karo ciladeeduna aad qad tusiibu qad tuqdi inaad asirtana ay dhici karto inaad gafta ay dhici karto furuucdaasaa wax lagu ijtihaadaa ee mxuha caqaa'idda laguma ijtihaado caqaaida ah. uma ijtihaad adiladeedaas waa qaaic waa nusuus ijtihaad iyo nadar midna ma geri karo marka ma geri karo ijtihaad wuxuu le fain ijtahada fi lfuruuc hadduu furuucda ijtihaado oo fa asaaba deena u asiibo waa ku habsa masladii falahu ajraani laba ajir bule de marka ijtihaadaad gelaysana daliil maba haysatidba daliil ma nas ma haysatid marka waa iska ijtihaadi waa dadaash xaggana fiiris xaggana fiirisay waxbaad isku ekeysiisay kadib baa deena eh, asiibtay laba ajir baad leedahay ajirkii asiibadaad xaqa asiibtay iyo dadaalkii iyo dhibidkii kaa soo baxay iyo inta aad mashquul bixisay iyo inta aad wakti iyo habeen soo jeeday dadaalka aad bixisay iyo asiibidaad asiibtay laba ajir baad leedahay ah, wain ijtihaada hadduu ijtihaado wa akhdaa gafana falow ajrun ajir buu leeyahy hadduu intuu ijtihaado tabartii iyo taagtiisa wixii ahaa dhan u saara laakiin uu asiibi waayo macsuum maahee ajirkii ijtihaadkuu leeyahay gafkii uu gafayna waa loo dhaafi waa laga cafinaya waa lagu cafinaya marka qof dadkan culummada ahl ijtihaadka ee ama saxaabada ama taabiciinta ama keyrkooda mujtahidiinta mar walbay joogaanba wanaagga ay islaamka iyo diinta u hayaan iyo dadka ilaahay subxaana wa tacaala abaalku ku abaalmariyey xataa gafkooda inaan waxba loo qabaninba soo mart gafkooda in loo maxaa yeelay daacadnimadooda iyo naseexadooda daacadnimadooda iyo naseexadooda maxaa la yidhi qoladii eh, ka hadhay jihaadka ka hadhay ayagoo cudurdaar leh idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulihi ba layidhi daacadnima laga hel ah, waa iska naaf waxa laga yaaba asagoo naafaha ama indhoola inuu dambiilo yahay munaafiq hadduu yahay muslimiinta idaacada dhirta ku haya oo muslimiinta markay jabtana farxaya qoslaya oo shaah bixinaya marka kalena maarata walbahaaraya ay muslimiinta guulaystaan soo maarta kii kale garab fadhiya laha yaa laytan haddaan kuntu macahum faafuza fawsan cadiiman lahaana waxaa martabadoodii buu gaaray ilaa nasxu lilah marka dadkan ijtihaadkoodii iyo daacadnimadoodii iyo ikhlaaskoodii iyo niyadoodii wanaagsaneed ayaa xataa hadday gaabin iyo nusqaan iyo qusuur ay la yimaadaan niyadoodaasa ilahi subxana watacala ka abaalmarinaya inta badana sawaabka ilahay waa siinaya ka ilahay ka cabsadeen in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana cabsida ah, allah ka cabsanay subxana watacaala kala bixi xaqa iyo baailka iyo wixi ba ilahay ku kala furaya subxana watacaala u fiirso saxaabada nabiga alayh salam abdullahi bin mascuud radi allahu canhu arda masala la weydiiyey waxaa la yidhi eh, nin baa dhintay wuxuu ka tegay haweeney haweeney uu ka tegey wax mehera ah uu u qoondeeyey waayu guursanayay meherkeeda waa intaa muna dhihin mana galmoonin oo madkuula maynan ahayn meherumithri si loo dhaho hadda eh, madkuulana ma aha oo muna galmoonin ayib marka dhaxalkina waa yaala dhaxalkina waa yaala bal masladaa nooga jawaab ba la yidhi ikaadiyu yiri bal mudo isiiya bil kaamiloo maqnaa oo xagga ka fiiri nusuusta kutubtan qoran ee waxaan ma jirto ijtihaad buu sameeyey qur-aankii akri xagga ka fiiri saxaabada nabiga maxaad sheegtay fi nahaaya wuu soo baxay waxaan arkaa buu yidhi ana laha mehru mathiilaatiha laa shadada walaa waks meherka gabdhaha lamidka ah ayay horta gabadhan leedahay bu kayr madkuulaheed looma galmoonin ninkan waa ka dhintay see la yeeli wa calayha alcidda midda la furay iyadoon loo galmoonin baa la yidhi famaa lakum calayhina min cidda laakiin midda laga dhintay maalinta saa loo meheriyay iyadoon loo galmoonin ninkii uu ka dhintay ciddat lmutawafa canha cidda tirsan wa calayha alcidda nacam walaha almiiraah dhaxalkana way leedahay ila waxay soo gelaysaa eh, eh, walakum nisfun finkuna aayadii maxay ta haweenkii walahuna walahuna rubuc ah, iyo walahuna human bay soo geli ayib markuu sidaa yidhi nin la yidhahdo xaml bnu naabiqa wuxuu yidhi ashhadu waxaan markhaati ka habi inaan nabiga alayh salaam ka maqlay oo ka arkay asagoo ku xukumay sida ayaga u sheegtay fi imraati mxu fi barwac binti washiq imraati fi macna fina fi qowmina barwa bint washas la yihahdo anaga qowska anaga inuu nabigu saa ku xukumay alayh isalaatu wasalaam soo arta tabti uu ijtihaadkiisa ahaa waa saddex masalo dhaxal ma leedahay meher ma leedahay cidda ma lagu leeyahay tabti baa uga jawaabay wax daliil u hayana ma jiro marka dad waxay ahaayeen ilahi subxaanahu watacaala muwafaqiinu ka dhigay biniyadooda wanaagsan iyo taqwadooda iyo salaaxooda ayay ahaayeen ayib fain ijtihada waaqda falow ajr waminhum man qaal qowlkaa qowlka hore wa jamhuurta qabta wuxuu kule wa minhum man qaala dad yiraa jira kullu mujtahidin mujtahid kasta fi lfuruuci musiib ah, taa hore waxay ahayd kullu mujtahidin laysa musiiban ma asiibin haddii intaasoo mujtahid ay masale laisku haya ay kana u ijtihaada kana u ijtihaada hal masalada ay tahay labadoodaba inay xaqa asiibaan ma dhici karto mid unbaa xaqa asiibay sababtuna waxaa weeyaan xaqu laa yatacadad xaqu un hal ah, xaqu waa hal marka ajir iyo fawaab way helaya labadoodaba mid lama helay mid hal helaba laakiin labadaba waa asiibtan kana saxway kana saxway ma dhici karti lakin wuxuu le wa man qaala kulu mujtahidin fi furuuci musiib furuucda hadday tahay alla wixii mujtahida oo furuucda ijtihaaday musiib wey waa asiibay walaa yajuuzu ma banaana an yuqaala in la yidhaahdo kulu mujtahidin mujtahid kasta fi lusuuli اlkalaamiya usuusha kalaamiga wuxuu ka wadaa alcaqaa'id cilmulkalaamka ah, ay ka hadlaan usul ah, yani ma aha mujtahid kasta musiib mid asiiba ma aha masle caqiide ah oo ilahay ku saabsan subxaana wa tacala asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo daatadiisa ku saabsan iimaaniyaadka ku saabsan umuurtaasa intii la ijtihaado la dhihi karaa mid walba waa asiibay sax maaha waxaa dhalanaysaa in sidan soo socota yaa ka dhalan wuxuu le liana dalika in la yidhahdo mujtahid kasta oo caqaa'ida iyo usuusha ijtihaaday waa asiibay xaqa in la yidhaahdo yu wuxuu geynayaa oo ka dhalanaysaa ilaa taswiibi ahli dalaala dadka ahlu dalaalaha ee baadida mubtadicada iyo gaalada kaleba min annasaara kuwa nasaarada ahee tawraad sheegta inay mxua ah injiil injiil sheegta inay ku dhegan yihiin magaciisa loo soo diray iyo yahuuda towraad baan haysa maaleh mushrikiin weeye labaduba inay warkooda iyo ijtihaadkooda ay haystaan la yidhaahdo caqiidada sida ayay u qaateen ay u fahmeen inay sax weeye la yirahdo wa ijtihaadeen la yidhaahdo yaa ka dhalan ah, taasaa ka dhalanaysa caqiidada wax ku saabsan ijtihaadkoodaasi waxaa way ijtihaadka caqidada ku saabsan kula mujtahidin musiib lama dhihi karo waxa dooda ay ka taagan tahay waa furuucda ama usuul kalaamiya iyo caqiidadu ayada marba kama taagna ah. kula mujtahidin musiib ma dhihi kartid musiibku waa hal lianna dalika yuaddi ilaa taswiib ahli dalaala min annasaara walmujuus iyo mujuusta dalka caabudo iyo khayr waxay dhaheen kownka o dhan ba laba shay baa hogaaminaysa laba ilaah waxay dhaheen annuuru wadiraam mugdiga iyo iftiinka mina shar ku matalaya mina khayr ku matalaya mujuus baa la dhaha wlkufaar iyo gaalada kale kufaartu marka waa cadfu caami cala alkhaas mujuusta nasaarada inta kufaarta soo gelayaan wlmulxidiina diinlaawayaasha adyaanti saddexdaa adyaanti samaawey o dhan bay diidan yihiinba wax diina ma aaminsana mulxid baa la dhahaa wa daliilu man qaala wuxuu leey marka kuwaas in la dhaw waa sawaab asiibi karan xaqa yaa ka dhalan haddaad tirahdo kullu mujtahidin fi lusuuli alkalaamiya usuusha iyo caqiidada waa la ijtihaadi karaayoo dhammaana waa asiibeen gaaladii baad leedahay markaas waxay sax weeyaan maxaa yeele way ijtihaadeene yaa ka dhalan karta waana baatil warkaas wuxuu le wadaliilu man qaal qofka yidhi laysa kulu mujtahidin mujtahid kulligii fi lfuruuci masaa-isha furuucdaa musiiban xaqa ma asiibin ee mid un baa musiiba ka kalena waa mukhti oo waa gafay qolada sidaa qabta waana ra'yiga ahlulcilmigu ay u badan yihiine daliilkiisu waxaa weeye qowluhu sala allahu aleyh wasalam nabiga hadalkiisa uu yihi man ijtahada qofkii ijtihaada fa asaaba xaqa asiiba falahu ajraani laba ajir buu leeyahay inuu asiibi kara adigu tusay waman ijtahada qofkii ijtihaado wa akhdaa gafa falahu ajru waaxidu hal ajir buu leeyahay inuu khada iyo gaf uu ka dhici karaad arkaysaa marka mujtahid kasta waa asiibay xaggan ka keentay nabigaaba qeybiyey mid asiibiyo mid gafa u qeybiye washud daliili daliilka xadiidka lasoo daliishaday wejkiisa waxaa weeye macnaha loo soo daliishaday ana anabiya sala allahu alayh waalih wasalam khaطa almujtahida mujtahidkii buu ku gaf xumiyey inuu gafay buu sheegay taaratan mar wasawarahu marna waa sawaabiyao inuu sawaabka asiibo buu sheegay ukhraa mar kale oo marna sawaabka waa asiibi karaa marna waa gafi karaa ee kullu mujtahidin musiib marka meeshaasi khalad macnaha lama dhigi karo oo sax ma aha sax ma aha sawaabka waxaa weeyaan in mujtahidka asiibay uu hal yahay kuwa kalena ay gafeen laakiin marka ajirka iyo laga hadlaayo hamarada iyo midhaha mujtahid kastaba oo muslima oo furuucda ijtihaaday musiib wey maxaa muiib musiib bishaad iyo muiib bitha ama muhaab muhaab muhaabun muhaabun baa fiican ina dhaho waa mid thawaab la siinaayo ajir la siinaayo wey thawaab bu helaya baan ka wadna thawaab bu helaya ajir bu helaya in asaaba falahu ajraani laba ajir buu leeyahay wain akdaa falahu ajrun waaxid buu leeyahay sidaasaa sawaaba xadiidka nabiga aleyh isalaatu wasalaam baana faasil oo kala saaray wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wbilahi towfiiq wsala allah wslama ala nabiyina mxamedi wala alih wsaxbihi ajmaciin intaha alkitab